bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd bab fi أna الإmamة laysat min arkan الإسlاm wla min arkan الإiman hada kani baabun baab weeyaan fi أna الإmaamata imaamada mas'alada la yidhaahdo laysat min arkaani alislaami arkaanta islaamka ka mid maaha walaa min arkaani aliimaani arkaanuliimaankana ka mid ma ahan alimaama waa baab ay ku dhiseen shiicadu caqiidadooda oo usuusha ama arkaanuliimaan cinda shiica waxaa ka mid ah qofku inuu yaqaano imaamkiisa oo ruuxa aan aqoonin imaamkiisa waa qof khasaaray aakhirana naar gelayo iimaanna aan laga helin imaamadaasuna inay yihiin macsuumiin imaamyadaasi isla markaana ay leeyihiin eh, ilaa labayo toban meelahaas ay yihiin eh, qofka aan markaa aqoonin ama masalada maxalka ay uga taagan tahay diinka agtooda waxa uu yahay min arkaani اliimaan inay tahay baabkan marka waxaan ku caddaynaynaa arkaanu lislaam walaa arkaanu liimaan midna inaynan ahayn laakiin diinta way ka mid tahay oo qofka dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ahlulxalli walcaqdiga waxaa waajib ku ah inay dadka u sameeyaan qof maamulo oo masalada masale iyada amar sharci ah wa laakiin arkaanu arkaanuliimaan ma joogto iyo arkaanu arkaanuliimaan midna waana wax loo baneeyey ijtihaadka ahlulxalli waalcaqdiga ee kaasaa imaama iyo hebela ah lama dhihin shuruud baa loo sameeyey waa lagu ijtihaadayaa qofkii marka lays yiraahdo waa laga helay ayaa ahlulxalligu ahlulxalligu ay soo qabanayaan ayb alxadiidu alwal xadiidka hore can ibni cumara radia allahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الصalaة wa iitaaءi الzakah wاlxaji wa sawmi ramadaan rawahu اlbukhaariyu wa muslim alxadiidu الthani can cumara radia allahu canhu qaal baynama naxnu cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslam xilli annagu aan ahayn nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin id talaca calaynaa korkeenna waxaa kusoo baxay rajulun nin shadiidu bayaadi thiyaabi ee dharkiisa caddaankiisu oo aada u daran yahay shadiidu sawaadi shacari tintiisa madowgeedana ay aada u darnaan badan tahay laa yuraa calayhi korkiisa aan lagu arkaynin atharu safari safarka raadkiisa ama calaamad safar walaa yacrifuhu ounana garanaynin mina xaal u annaga naga mid yahay axadun qofna xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa nabiga agtiisa uu fariistay <coughs> fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi labadiisii jilbood ayaa nabiga labadiisii jilbood uu cusjiyey wawadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna calaa fakhidayhi ayuu saaray labadiisa bowdo korkooda wa qaala yaa muxamed akhbirnii can alislaam islaamka igaga waran ayuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama alslaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu llah wa tuqiima asalaa wa tu'tiya azakata wa tasuuma ramadaana wa taxuja albeyta in istaطacta ilayhi sabiila arkaantii islaamka waa kaas qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu cumar waxa uu yidhi waan la yaabnay yas'aluhu waa su-aalayaa wayusadiquhu waa u rumaynayaa qaala faakbirnii can اliimaan iimaanka igaga waran ayuu yidhi qaala an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlaakhiri watu'mina bilqadari khayrihi wa sharih arkaantii iimaankana waa taasaa qaala sadaqta run baad sheegtay buu yidhi qaala fa faakbirnii can ilixsaan ixsaanka igaga waran qaala an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaa alla caabudid sidii adigoo arkayo haddii aadan arkaynin fa inahu yaraaka isagaa ku arkayo waa laba maqaam ilaahay u caabud sidii adigoo arkayo haddii aadan arkayninna waxa aadan sidaa u caabudi karin ogow oo u caabud in isaga uu ku arkayo maqaamu lmuraaqaba ku caabud ayib labada xadiid marka waa laba xadiid oo mashhuur oo kutubta arbiciinka iyo inta uu ugu yacnii mukhtasarsan yahay ilaa kuwa waaweyn ku yaallo akhrajahu muslim muslim ayaana xadiidka soo saaray min xadiidi cumar ama min xadiidi abi hurayra bukhaari iyo muslim labada way isla soo saareen riwaayadan laakiin muslim yaa keligii soo saaray waana xadiidka ugu horeeyo qultu marka labadan xadiid iyo tarjamada madluulka ka dhexeeya muxuu yahay haada alxadiidu xadiidkan iyo waladii qablahu kii ka horeeyey qad bayana fiihimaa dhexdooda wuxuu ku caddeeyey rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nebiga arkaana alislaami waaliimaan arkaanta islaamku ku taagan yahay iyo iimaanka arkaantiisa walaysa fiihimaa dhexdoodana ma aha xarfun waaxidun hal xaraf fii mas'alati alimaamati imaamada mas'aladeeda ku tacalluqo allatii mas'aladaas oo cinda shiicati araafidati shiicada raafidada ah ahamu arkaani ddiin taasoo shiicada agtooda ah ahamu arkaani ddiini diinka arkaantiisa tan ugu muhiimsan kamaa faaha bidalika sida uu markaa yacnii ku hadlay arrinkaa uu ugu hadlay akaabiruhum kuwoodii waaweynaa shiicada qadiiman hor iyo xadiidan dambeba marka hal mithaaloo kuwii hore ah iyo hal mithaaloo kuwii dambe ah qaala ibnu lmutahar alxilliyu ibnu mutahar alxilli waa nin culimada shiicada waaweyn ka mid ahaa minhaaju lkaraama fi macrifati alimaama kitaab la yidhaahdo ayuu alifay kitaabkiisaasna waa midka ibnu taymiya uu radintiisa kitaab sagaal mujallada uu ka qoray oo la yidhaahdo minhaaju sunna ayb marka <clears throat> ibnu mudahar alxilliyu waxa uu yidhi caalimuhum iyaga caalimkooda fii khudbati kitaabihi kitaabkiisa muqadamadiisa wuxuu ku yidhi almawsuumi ee lagu calaameeyey biminhaaji alkaraamati fii macrifati alimaama kitaabka uu ku magacaabay muqadamadiisu sidan ku yidhi soo socoto fa haadihi tani wuxuu yidhi risaalatun risaalo weeyaan latiif shariifatun sharaf badan wa maqaalatun maqaalo weeyaan latiifatun aada yacnii u fiican ayb oo lataafa ay ku jirto ishtamalat calaa ahami lmataalibi waxay koobsatay mataalibta iyo waxyaabaha qofku dalba kuwa ugu muhiimsan fii axkaami diini diinka axkaamtiisa dhexdeeda wa eh, ayay koobtay wa ashrafi masaa'ili اddiin diinka masaa-ishiisa ta ugu sharafta badan ayay koobtay risaaladan saasuu leeyahay wa hiya masalada saa u sharafta badan maxay tahay mas'alaة اlimaamati masalada imaamada ah weeyaan allatii yaxsulu bisababi idraakiha taas oo iyada haleelidda ama gaarideeda la gaaro darteed uu ku xasilayo naylu darajati lkaraamati karaamada darajadeeda gaaritaankeeda wa hiya iyadu imaamadu axadu arkaani aliimaani iimaanka arkaantiisa mid ka mida waayo buu yidhi almustaxaqi bisababihi ee markaa yacnii lagu mutaysanayo sababkiisa alkhuluudu fi ljinaan iimaankiiba uu sifaynayaa ay arkaanta u tahay kaasoo lagu mutaysanayo in jannada lagu waaro dhexdeeda ayb watakhalusi min ghadabi araxmaan sababkiisa waxaa lagu mutaystaa watakhalusu in markaa yacnii laga eh, fakado min ghadabi araxmaan allah raxmaanka caradiisa faqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi buu yidhi nebiga man maata qofkii dhinto walam yacrif imaama zamaanihi waqtigiisa imaamka joogana aan garanin maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintay habdhimasho jaahili ah intahaa kalaamuhu ninkaa markaa shiicada caalimkeeda warkiisu halkaasuu ku dhammaaday qultu alcajabu waxaa la yaab leh min mas'alatin mas'ala faraqat bayna ahli الsacaadati waالshaqaawati mas'alo kala saartay ahlu sacaadada iyo ahlu shaqaawada kala saartay yacnii dadka liibaanay iyo dadka dhur darsaday mas'alo kala bixisay wamayazad kala soocday beyna asxaabi naciim eh, nicmada asxaabteeda jannada dadkeeda iyo wa arbaabi aljaxiim iyo dadka jaxiimo asxaabteeda noqonaya mas'alo kala soocday uma markaa intaa dabadeed laa wujuuda lahaa joogitaan ounan usugnaanin helitaan ounan usugnaanin fii kalaamillaahi ilaahay kalaamkiisa dhexdiisa masalo dadkii ku kala soocmeen oo ahlujaxiim iyo ahlunaciim ku kala noqdeen haddana aan ilaahay kalaamkiisii ku jirin inay arkaanuliimaan tahay alle qur-aankiisii aanu ku sheegin walaa fii axaadiidi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga axaadiidtiisa dhexdeedana aan ku lahayn jiritaan yani male jiritaankeedii kalaam allana kuma jirto kalaamkii rasuulka ee axaadiidtii rasuulkana ma leh ayb axaadiidta almacruufati ee la yaqaano almashhuurati ee mashhuurka ah siwa haada alkhabari marka laga reebo khabarkan isagu xadiidkuu sheegaan ujeedaa almakduubi fiihi ee dhexdiisa loogu been sheegay calaa rasuulillahi sal l l slam nabiga loogu been abuurtay alladii kaas oo lam yudkar aan lagu sheegin fii dawaawiini sunnati xadiid aan kutubtii sunnada lagu sheegin dawaawiintii sunnada ee nebigana loogu been abuurtay bis unbaa kusoo arooray walam yadkur ownana sheegin mustadilluhu ninka daliishaday masdara talaqiihi meesha uu ka qaatay xadiidkaas leanna waxay ahayd xadiidku meeshuu ku jiro inuu sheego rawaahu fulaan inuu yidhaahdo si loo raajico masderkii iyo meeshii uu ka qaatayna waa qariyayoo ma sheegin wa kafaa waxaa ku filan biibhaami masdarihi masderkiisa qarinta uu qariyey baa ku filan butlaanan butlaan iyo baatilnimo kaasaa ugu filan iyo wa bucdan fogaansho cani sawaabi sawaabka laga fogaado marka qur-aankiina kuma jirto imaamadu waa arkaanulimaan xadiidkii nebigana kuma jirto hal xadiido isagu uu nebiga ugu been abuurtay buu ayuu ku dhex sheegay xadiidkiina meeshuu ku jira waa ka qariyey dadka waana mas'ale marka heerkaa la gaarsiiyey bal u fiirsada ayib kaa marka warkiisa waxaan uga baxaynaa ibnu mudahar walucjuubatu lukhraa layaabka kale waludxuukatu lkubraa iyo shayga lagu qoslo aadka u weyninka badan waxa uu yahay maa satarahu waxa uu qoray alkhumayniyu khumayni biqalamihi qalinkiisa uu ku qoray almuctadi ee xadgudbaayo qalinkiisa xadgudubsan maxaa yeele qalinkiisu saxaabadou ku caayey waa qalin xadgudbay waay waxyaaba abaadiilo waaweyn buu ku qorayoo nebigu risaalada ahamu arkaani diin sida ay isaga la tahay inuu nebiga qariyey buu ku qoray waa qalin marka xadgudbay waay qalinkiisa nacam ayb fii risaalatihi risaaladiisa dhexdeedana oo ugu qoray almusamaati lagu magacaabay bikashfi lasraar khumeyni marka wuxuu leeyahy risaalo la yidhaha kashfu lasraar luqa farisiyow ku qoray luqadiisa haddana iyaga laftoodaa tarjumay oo carabi u tarjamay iyaga tarjamadooda waaye marka midda aan soo qaadanayo maahan waxa ay dad kale tarjumeeno iyaga kuway tarjumeeno iyagu ay daabaceen way almusamaati bikashfi lasraari lagu magacaabay bitarjamati asxaabihi asxaabtiisa weliba ay tarjumeen ila lugati alcarabiyati ay u tarjameen safxada boqol soddon iyo shan dabcada maktabatu narjas ashiiciya maktabaddaa shiic iyagu ay leeyihiin baana daabacday sidan buu yidhi walxaasilu ana hadihi alaayata xaasilku waxa uu yahay aayaddan wallaahu yacsimuka min annaas aayaddaas min khilaali hadihi alqaraa'ini qaraa-intan aan soo sheegay buu leeyahay dhexdeeda marka ayadan la fiiriyo <clears throat> ayb walaxaadiida alkahiirata iyo axaadiidta faraha badan tadullu waxay tusaysaa aayadda iyo aayadan iyo axaadiidta badan tadullu waxay tusaysaa buu yidhi calaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga kaana yakhshaa min annaasi dadkuu ka cabsan jiray fii amri tabliiqi alimaamati mas'alada imaamada in dadka la gaarsiiyo nebigu wuxuu ka baqi jiray dadka yacnii waa la amray inuu dadka gaarsiiyo laakiin waa ka baqay aayaddaanaana tusaysuu leeyaho wallahu yacsimuka min annaas wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinayo kaanahu marka inuu cabsanaya laga fahmaa buu leeyahay waxyaabihii uu ka cabsaday ee uunan sheeginna mas'aladan imaamadaaba ka mid oo dadkii naar iyo janno ku kala galeen oo ay dadkii ummadihii marka ay ku kala baxeen arkaanul iimaankii ka mida ah, haddana nebigu waa ka cabsaday oo waa qariyey buu leeyahay talow marka dee nebigu risaaladiisu maxay noqonaya marka naam haddii arkaanul iimaan sidaan noqotay ee waxyaabaha kale marka see loogu kalsoonaanaya marka iyaga dihni sida ay iyagu markaa la tahay ama ay wax ku wadaanba qultu qad aqara alkhumeyniyu khumayni wuxuu qiray biana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga lam yu-addi inuunan gudanin tabliiqa amri limaamati imaamada waxa ku saabsan amarka ku saabsan inuunan gudanin iyo walwisaayati markuu isagu dhinto qofka lagala dardaarmay dadka inuu madaxu noqdo inaanu gudanin fa min ayna marka haddaba xaggee baa ya almuslimu muslimku xaggee ka qaadanaa marka nebigii ma gudanin xaggee laga qaataa marka waa su-aal iyaga marka u baahan meesha iyagu ka qaateen xaggee waay wa hal khaana nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama shay-an min arisaalati ilaahiyati nebigu ma khiyaanay shay risaalada ilaahiga ka mida wax kamid a rasuulku ma khiyaanay fa jawaabu lmuslimi qofka muslimkaa jawaabtiisu annafyu waa diidmo maya buu dhahayaa rasuulku waxba ma khiyaanin salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wa bihaa yuclamu iyada ayaana lagu ogaanayaa middani anna maqaama haadihi almas'alati mas'aladan maqaamkeeda laysat inuunan ahayn bilmaxalli booska allatii wadacatha raafidatu raafidadu booska ay dhigtay inaynan joogin alghaaliyatu ay xadgudubtay iyaga laftooda warkooda ay leeyihiin nebigii ma sheegin baaba waxay tusaysaa booska ay dhigeen inaynan joogin mas'aladan ayb waalcudru marka wuxuu isku dayay marka de nebigii kama hadlin qur-aankiina laguma sheegin cudurdaar inuu sameeyo marka waalcudru aladii xaawala cudurdaarkii uu isku dayay an yactadira bihi inuu ku cudurdaarto khumeyni huwa cudrun waa cudurdaar aqbaxu min jahlin jahli ka foolxun waa cudurdaar jahli ka foolxun cudrun aqbaxu min jahlin xaysu inahu طacana fiihi wuxuu ku duray cudurdaarkiisii calaa nabiyi اlummati sala اllahu alayhi wasalam ummadda nebigeedii buu ku duray masalo u qariray waxbuu is yidhi keen cudurdaarkii haddana sunnadii maxaa looga waayey mas'aladii buu rabaa inuu cudurdaarto cudurdaarkii baaba kasii daranba wixii hore uu sheegay leanna cudurdaarku wuxuu xambaarsan yahay rasuulka oo khiyaano lagu xukumo ayb wa mar kalena yactadiru alkhumayniyu wou cudur daaranayaa fii icraadi lqur'aani qur'aanka ka jeesashada uu ka jeestay can dikri amri alimaamati imaamada arrinkeeda sheegitaankiisa oo waxaa la yidhi waayahay haddii nebigu sahaya qur-aankii maxaa ku dhacay isaga maxaa qur-aankii arrintan arkaanuliimaanka ku eh, ku jirta ka mida qur-aankii muxuu uga hadli waayey sababta marka qur-aanku uga jeestay buu rabaa marka inuu iyadana cudurdaar ka bixiyo wuxuu ku cudur daartay biana alqur'aana qur'aanku inamaa yatacaradu wuxuu u banbaxaa alkuliyaati qawaacid qawaacidda kuliyaadka ah laljus-iyaati jus-iyaadka uma banbaxo kamaa dakarahu sidau ku sheegay fii kashfi lasraar ayib wuxuu leeyahy qur-aankii imaamada kama hadlin lianna qur-aanku kuliyaadkau ka hadlaya jus-iyaadka kama hadlo ayb markaa tan lafteeda isaga warkiisaaba wuxuu daliil u yahay marka arkaanulimaan inaynan noqonaynin leanna arkaanu limaan min alkuliyaat waxyaabaha kuliyaadkay ka mid tahay mar haddii qur-aanku uu ka jeestay uunan sheegin sababtuna ay tahay siduu isaguba qiray qur-aanku inuu kuliyaadku ka hadlo idan iyada kuliyaad maaha marka masalada ay intaa la qaylinayaan iyagiibaaba afkooda lagu ibaalinaya waa ka waayahay waida kanat min alkuliyaati wahada tanaaqudun kani waxaa weeyaan tanaaqud iyo iskhilaaf bayinun cad liana alimaamata maxaa yeelay imaamadu ida kaanat haddii ay tahay min aljuز'iyaati hadday juz-iyaadka ka mid tahay baطla qowluhum warkoodii hore waa buray oo waa arkaanu limaan meeshii waa ka baxay ayb waida kaanat min alkuliyaati hadday kuliyaadka ka mid tahayna kamaa yazcumuuna siday iyagu ku andacoonayaan fadarbu lqur'aani can dikrihaa qur-aanka sheegitaankeeda inuu iska dhaafo oo uu yeelo safxan jaanib inuu yeelo ee uu ka tago ounan sheegin yamnacu wuxuu diidayaa annahaa min alkuliyaati inay tahay fafham hada marka arrinkan fahm ayb wa khitaaman low faradnaa haddaan kasoo qaadno jadalan haddii markaan u raaricinno eh, eh, aan xakamaha u raaricinno oo low faradnaa jadalan ana alimaamata imaamadu min arkaani اdiin inay ka mid tahay faaksaru nnaasi dad kuwa ugu khasaaro badan fiihaa imaamada dhexdeeda ashiicatu iyaga weeyaan shiicada xaysu ina imaamahum maxaa yeelay iyaga imaamkooda macduumun waa midaan joogin muntadarun la sugayo laa yudraa xaaluhu xaalkiisana aan laga warqabin dad yaa ugu liito mas'alatlimaama marka la yidhaha iyagaa ugu liitaan sababtoo ah ninka ay sugayaan oo ay leeyihiin cajala allahu farajahu iyo ay leeyihiin oo ay iyagu ku taamayaan ay sugayaan waa nin ay leeyihiin kun sano ka hor ayuu god galay sirdaab saamaraa ayuu galay dulmigii dadka ayuu ka dhuuntay isagaas ayaa marka alimaamu lmuntadarka waa kaas marka imaamnimadii nin maqan oo inuu jiro iyo inaanu jirin aan la ogeyn bay u dhiibteen dad iyagaa ugu liita marka masalat alimaama ayb waxaan oo dhanna masaa'il caqiido ku tacalluqda waayo qofka muslimkaa inuu aqoon u yeesho waay haddii kale aqoon aanu u yeelanin shubahdii shiicadana ay meel walba taagan tahay qofku wuxuu khatar ugu jiraa markaasi inuu marka eh, caqiidadiisu ay khatar gasho ayb baabun hal wsaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alkhilaafata liaxadin bacdahu nebigu ma dardaarmay khilaafada ma ka dardaarmay liaxadin qof ma u dardaarmay bacdahu isaga gadaashiisa waa masalo labaadu waxay tahay marka waxay aaminsan yihiin waxa la yidhaha alwisaaya yacnii aayad baa soo degtoo jirtay waa la taxriifiyey qur-aankii bay leeyihiin nebiguna sala allahu alayh waalihi wasalama wasigiisa cali buu ahaa haddii uu dhinto inuu isaga meesha yimaaday ahayd wixii markaa wasiyadii nebiga iyo dardaarankii nebiga waa lagu tuntay ayb markaana waa is-oysiinayaan oo aalubeytkii in la xumeeyey bay iska dhigayaan marka ma jirta iyada horta nebigu inuu hebel yidhi haddaan dhinta aniga hebel baa idin xukumaya ma yidhi nebiga alxadiidu athalith xadiidka saddexaad wa can طalxata bni musarifin qaala sa'altu cabdallahi bna abi awfa ayaan su-aalay buu yihi radia allahu canhuma hal kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama awsaa nebigu ma ahaa inuu dardaarmay faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi laa maya ma dardaarmin faqultu waxaan idhi kayfa kutiba kayfa sideebaa kutiba loogu farad yeelay cala annaasi dadka korkooda alwasiyatu dardaaran ow amase umiruu bilwasiyati sidee baa loo amray dardaaran qaala waxa uu yidhi awsaa bikitaab illaahi nebigu wuxuu dardaarmay ilaahay kitaabkiisa yacnii ma dardaarmay maya waa dardaarmay kitaabkii allow dardaarmay waa laba ictibaar ma dardaarmaydii hore qof ma dardaarmay mucayana waay mayuu yidhi su-aasha jawaabteedu waa taa waana maxalu shaahidka dardaaran kale ma dardaarmay guud haa kitaabka ilaahay in la qabsado u dardaarmay nabiga sala allahu alayhi wasalam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey arqaamtaas marka calaamadaha labada qows ku dhex jirtaa waa raqamka xadiidka bukhaari uu ka yahay alxadiidu raabic xadiidka afaraad wa can ilswad bni yaziid annakhaciy qaala dakaruu cinda caa-ishata caa-isha agteeday waxay ku sheegeen ana caliyan radia allahu canhu cali kaana wasiyan inuu ahaa wasi loo dardaarmay isaga amarka ummadda nebiga kadib fa qaalat waxay tidhi mataa awsaa ilayhi goormuu u dardaarmay waqad kuntu waxaan ahaa aniga musnidatahu midda cusjisay isaga ilaa sadri laabteydaan ku tiiriyey nebiga anaa ahaa midii laabteeda ku tiirisay nebiga sala allahu calayhi wasalam aw qaalat xajrii ama dhabtayda yani cid iiga dhoweyd male waay marku dhimanayay wax dardaaranna kama maqlin ayb fadacaa bitasti wuxuu u yeeray markaa nebigu uu u yeertay baaf ama digsi falaqad inkhanatha wuu soo jalleecsamay wuu soo qalloocmay fii xajirii dhabtayda ayuu kusoo qalloocmay famaa shacartu ma dareemin annahu qad maata inuu dhintay ayb maba maba dareeminba ma fahminba inuu dhintay mar dambe un baan gartay marka famataa awsaa ilayhi goorma u dardaarmay marka inkhanata ay inkasara waa soo jabay wanthana waa soo raaracsamay liistirkhaa'i acdaa'ihi yacnii xubnihiisa oo markaa yacnii jilcay darteed cinda almowti geerida agteeda ayb annihaayatu fii gariibi alxadiid libni اlatiir erayaan marka sidaas u macneeyey alxadiidu alkhamis xadiidka shanaad wa can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi الsuwaa-iyi radia allahu canhu ninkan marka cali asxaabtiisa ka mid ahaa saxaabina wou ahaa waxaana uu cali ninkan aad buu u ammaani jiro wuxuu dhihi jiray wahb lkhayr kaana yaquulu wahb alkhayr ayuu cali ka dhihi jiray qaala waxa uu yidhi qultu licaliyin cali baan waxaan ku idhi hal cindakum kitaabun wax la idiin qoray ma jiraa hal cindakum agtiina ma ahaaday kitaabun ay maktuubun shay la idin dhigay idinka oo idinka gaar idinku ah qaala laa maya ilaa kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisa maahane agteenna kitaab alla unbaa ah aw fahmun ama faham ucdiyahu rajulun muslimun la siiyey qof muslim ah iyo wax yacnii kitaabka iyo sunnada qof muslima uu ka fahmay aw amase maa fii hadihi saxiifati warqaddan waxa ku sugan qultu waxaan idhi famaa fii hadihi saxiifa warqadan dhexdeeda maxaa ah qaala waxa uu yidhi alcaqlu diyada wa fikaaku lasiiri maxbuuska in la fakiyo oo la daayo walaa yuqtalu muslimun bikaafir muslimna inaan gaal loo dilaynin oo muslim looma dila gaal rawaahu lbukhaariyu kanna marka wuxuu tilmaamayaa isaguna wax dardaaran gaara oo cali gaar loogu sheegay ma jiraan saxaabadii kalena iyagu way tuhmeen calina waxba gaara maha ayuu leeyahay waa kan alxadiidu saadis xadiidka lixaad wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kharaja min cindi rasuuli illahi sal ly slam cali wuxuu ka baxay nebiga agtiisa fii wajacihi xanuunkiisii dhexdiisa aladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday nebiga faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen yaa abaa xasan cali kunyadiisa waa kayfa asbaxa rasuulu llahi sala ll slam nebigu xaalkiisu waa sidee sidee buu ku waabariistay qaala waxa uu yidhi asbaxa bixamdi illaahi baari'an asbaxa nebigu waa waabargalay oo waa waabariistay baari'an isagoo nabad qabo bixamdi illaahi ilaahi mahaddi fa akhada biyadihi gacantiisii markaa ayuu qabta waxaa qabtay cabaas bnu cabdilmualib ayaa gacantiisa qabtay faqaala lahu wuxuu ku yidhi anta wallaahi adigu ilaahay baan ku dhaartay ee bacda halaatin saddex maalmood kadib cabdulcasaa waxaad tahay nin la xukumi doono owow caliyow de nebigu waa dhiman doonaa saddex maalmood kadibna ee nin la hogaamin doonaad noqonaysaayo shacabkaasaad ka mid noqonaysaa la hogaami la hogaaminayo wa inii wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi cabbaas ilaahan ku dhaartay la araa rasuula allahi sal ll ly slama rasuulkaan arkayaa sawfa yutawafaa in la oofsan doono min wajacihi haadaa xanuunkiisan kan abaa lagu oofsan doonaa nebiga sidaasaan malaynayaa buu yidhi xanuunkan nebigu inuunan ka kacaynin inii la acrifu waxaan garanayaa wujuuha bani cabdilmualib ree bani cabdilmualib wejiyadooda waa aqaanaa buu yidhi cinda almowt geerida agteeda nin odaya waxaa weeyaan marka wax badan soo arkay idhab binaa nakeen buu yidhi ilaa rasuulilahi sal l slam nabiga noogee falnas'alhu aan su-aalno fii man haada almru arrintan yaa iska leh marka adiga dhimato kadib yaa maamulka qabanaya aan soo su-aalna nakeen in kaana fiinaa arrinku hadduu annaga dhexdeenna ahaado calimnaa dalika waan ogaanaynaa wain kaana fii gayrinaa gayrkeen dhexdiis haddii uu ahaadana calimnaahu waan ogaanaynaa iyadana fa awsaa binaa nebigu qofkaasuu la dardaarmayaa innaga inala daryeela markaas maadaama aan aalubeytkiisiin nahay qaala caliyun cali waxa uu yidhi innaa wallaahi innaa annagu wallaahi baan ku dhaartee la in sa'alnaaha haddaan su-aalno arrintaa rasuula allahi sal alla l slam nebiga famanacanaahaa uu naga u noo diido laa yucdiinaaha annaasu dadkanna siin maayaan haddii intaan nebiga weydiina malihidiin uuna yidhaahdo cid danboona siinaysa waxba male marka ayb laa yucdiinaaha annaasu dadkiina siin maayaan bacdahu isaga gadaashiisa wa inii wallaahi baan ku dhaartay laa as'aluhaa ma su-aalayo buu yidhi rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam haddii marka shay jiro oo cali og yahay ay tahay waaba sheegi lahaa annagaaba lahu dheelaa mana ka baqeenba arrintan meeshaa marka waxaa ka cad markuu nebiga dhimanayo cid nebiga gaar ah oo uu magacaabay inaynan jirin leanna iyagii cabaas iyo dadkii dad ugu dhowaa nebiga adeerkii iyo cali yaa waxay leeyihiin ma ogin annaga nimankan marka farisiyiinta shiicada ayaa u waxyooda marka shaydaan baa u waxyooday cabdullaahi ibnu saba baana keenay fikradda wisaayada rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey oo fii saxiixihi ku wariyey maaha xadiid xadiid daciifa maaha qultu hadihi alaxaadiidu axaadiidtan tubdilu waxay burinaysaa alqowla bilwasiyi wasi qowlka ah inuu jiro wasi nebiga kadib qowlkaas marka wisaayadaa baatil bay ka dhigaysaa alladii kaas oo axdathahu liraafidati shiicada oo u keenay cabdullaahi ibnu saba alyahuudiyu cabdullahi ibnu saba yahuudiga ahaa ayaa u keenay kamaa afaadat dalika siday arrintaa faa'iideysay masaadiru sunnati washiica kutubta sunnada iyo kuwa shiicada labadaba waa ku taallaan rijaal alkishi oo kutubta shiicada muctamadka agtooda ka ah waa dhigayaa cabdullahi ibnu saba inuu arrinkan uu isagu keenay marka kutubu sunna iyo kutubu shiica labada waxay isku waafaqday caqiidadan wisaayada oo nebi walbaa ninuu u dardaarmaa jiri jiray nebiguna caliba u dardaarmay yahuudigaas baa keenay marka ayb arrintaani arrin labada qolaba kutubtooda ku taallo wahaadihi tanina shahaadatun markhaati weeyaan min caliyin radia allahu canhu cali xaggiisa ka ahaatay walow kaana thama meeshaas hadduu ahaan lahaa wasiyatun dardaaran hadduu jiri lahaa la bayanahaa liabi juxayfa abi juxayfihii su-aalay buu u caddayn lahaa waqad qaala haadaa cali hadalkan ayuu yiri abu juxayfa hadalkii uu ku yidhi fi lkuufati kuufa dhexdeeda ayuu ka yidhi ayaama imratihi madaxtinimada markii uu hayay isaga falaa tutasawaru meeshaa marka la suuraysan maayo attaqiyatu shiicadu marka waxay yidhahdeen cali waa cabsanayay maahni waa sheegi lahaa waa cabsanayay meesha waa ka baxaysaayo wahab ibnu cabdillaahi suwaa-i markuu su-aalayo cali waa amiiru lmu'miniin kuufuu joogaa yuu ka baqayaa marka fafham hada walam yusmac minhu lagama maqlin cali diilata xayaatihi inta uu noolaa noloshiisa dherarkeeda haadihi lwasiyata dardaarankan lagama maqlin almascuumata ee markaa lagu andacooday almukhtalaqata ee la abuurtay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed